oo aanay xaaraan ahayn saddex iib buu sheego wuxuu yihi wa in baaca alcasiira hadduu ka iibiyo miirtii canadka ama miidkiisii ama wixii laga tuujiyey ayaa waxa uu ka iibiyaa miman yatakhidu alkhamra mid khamriila ah oo warshaddii khamriga leh oo khamriga sameeya aw isilaaxa ama wuxuu ka iibiyey hub miman yaxsi illaaha bihi cid hubka ilaahay ku caasido oo dadka muslimka iyo macsuumiinta ku laysa aw baaca ma wuxuu ka iibiyey maalahu xoolihiisii miman qof buu ka iibiyey akharu maalihii xoolihiisu u badan yihiin xaraamun xaaraam kuriha buu yidhi arrinkaa waa la karaahiyeystay daalika walam yabtul ilbic buu igu daray arrinkaa waa la karaahiyeystay iibkiina ma burayo casiirku waa canabka wixii laga tuujiyey dee in la iibiyaa sidiisa waa xalaal wax ku jabani ma jiraan hubka in la iibiyo dee isaguna sidiisa waa u xalaal laakiin marka qofka aad ka iibinaysaa uu wixii dembi u isticmaalay oo casiirkii uu khamiirinayo deetana khamri uu bedelay oo isagoo khamriya uu markaa ama dee ama uu cid siinaya ama uu ka iibinayo ka ganacsanayo iibkaa aad adigu casiirka ka iibisay xukunkiisu muxuu noqonaya halkan sheekhu karaaha uunbuu inoo sheegay waxay markaa culimmadu halkan leeyihiin hadalkiisan sheekha waxaa lagu xambaarayaa marka arrintani ay tahay un mid dhici karta laakiin aanu ogayn inuu sidaa yeelayo ama aanu melihiisa badan ah hadduu kuuba sheeguu ku yidhahdo warshadii baan u doonayey casiirkii warshadiisana waad garanaysaa khamrigay samaysa waad og tahay markaa waxaanu u doonayaa inuu khamrigii yahay de markaa xaaraan buu noqonaya maxaa yeelay ilaahay wuxuu yidhi walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan dembi iyo xadgudub ha isu kaashannina ninkani hadduu waayo cid casiirkiiba siisa ee khamri samayn maayo laakiin si uu khamrigii u sameeyada waa inu horta casiirkii helo marka haddaad ka iibiso faqad acantahu cala itikhaadi alkhamri khamrigii inuu samaysto ayaad ku caawisay marka haddaad og tahay inuu taaba ujeeddadu tahay ama aad u badinaysa ninkani inuu warshad leeyahay baad og tahayoo waxaanu urursanaya inuu warshadii u wado ayaa boqolkiiba sagaashan aad u badinaysaa iyaduna waa xaaraan bay leeyiin ahlulcilmi oo madhabka iyaduna xaaraan bay ku tahay oo ay tacaawunkaasay gelaysaa iyadu tacaawunku inaad qofkan yaqiin hubto inuu waxaan xumaan u adeegsanaya kuma maarata kuma shardi ma waxaa ku filan danni haaliba male haalibi inuu meeshii jiro laakiin hadday arrintu suuragal un tahay waad ogta ninka inuu khamriga cabbo adiga casiir buu kaa iibsaday way dhici kartaa inuu sidiisa ku cabayo inuu khamri ka dhiganayo waa ixtimaal wax waaridahoo dhici kara weeye laakiin wax aad hubtid maaha wax markaa mala xooggan oo aad u badinaysana ma aha markaasay markaa karaahiya noqonaysa markaad ixtimaalinaysaad is leedahay warmalaha shaki baa jira lakiin waa dhici kartaa inuu ninkani khamri waxaan u adeegsanayo markaasuu karaaha noqonaya hubkiina waa saasoo kale oo haddii aad og tahay inuu qofkani qof muslima ku dilayo ama gaal in la dilaa aanay bannaanayn inuu ku dilayo dee waa xaaraan haddii maluhu saa u badan yahayna iyaduna waa saasoo kale laakiin haddii ixtimaalu arrintu ay tahay arrin markaa suuragal laakiin xaqiiqa taxaquq aanu meeshii jirin ee xaaladda caynkaasa shaki uuni meesha uu yaallo iyaduna waa karaahiyo markaa markii fitantii ay jirtee dee muslimiintii islaynayaan kuwa aad og tahay inay hubkan u iibsanayaan say fitnada waa qayb galan xaaraan buu noqonayaa inaad hubkii ka iibsan laakiin iibkii muxuu noqonayaa iibkii wuu ansaxaya oo hunaa yaxrumu lbaycu maca sixati wey xukunkiibaa dee kala duwanoo xukun takliifi iyo xukun wadciyay kala wuu ansaxayaa laakiin waa dambaabtay markaad ka iibiso kaa musrika ee macsiyada ku samaynayaad ogta kii kaafirka ahaa ee xarbiga ahaa gaaladii dagaalku inaga dhexeeyey iyaga waxay leeyihiin cibaarada musanifka way soo gelayaa un iyaga laftoodu iyaga waxay leeyiin beycoodu waa ma ansaxay inaad ka iibiso hubka xarbiyiinta gaalada iyaga iyo muslimka ah dagaalka uu ka dhexeeyo in hubka laga iibiyo iyadu waa xaaraan maxaa yeele iyagu de waxay u adeegsanayan waa inay muslimkii la dagaalamaan iyo sadda can sabiili illaah marka waa xaaraan mana ansaxaya weliba bay leeyihinoo yabdu muctamadku waa saas walow uu jiro qowl uu yidhaahdo ghazaali waa hayru mashhuur caana maaha laakiin waa munqaas qiyaaska isagaa waafaqsanoo kaa laftiisu wuu ansaxayaa laakiin waa xaaraanun mar walba wixii kalima ku ansaxayda isuguna ku ansaxayaayo dee hubka sidiisa in la iibiyo xalaal bay ahayd ujeeddada ka dambaysa unbaa meeshan dhibata keentay taasina xaaraanun bay keenaysaa butlaan iyo inuu buro ma keenaysa bureyo shuruuddii way dhammaystiran tahay aw baaca maalahu miman akharu maalihi xaraam inuu xoolaha qofku ka iibiyo qof xoolihiisu xaaraan u badan yihiin waad ogtoo ninkani warshado khamri buu leey khamrigaasuu ka ganacsada u kala rogaya deetana wuxuu kugu arkay adigoo markaa suuqiibuu kugu yimido adigoo beriis iyo waxyaala alaaba iiminaya laba kiisho beriisa isaan buu lacagtiina uu kuu tiriy ka iibinaysa mise kama iibinaysa ninkan waad og tahay inuu khamri ka ganacsado xoolihiisu inta badan ganacsigiisu inu xaaraantaa yahay waad ogtahay waxay leeyihiin culammadu waa ugu karaahiyo oo xaaraan ma noqonayso oo kol haddaanad ogeyn maanta adiga shilimadan uu kuu dhiibay inay kuwii xaaraanta uu ka ganacsaday yihiin haddaanad boqolkiiba boqol hubin ee ay dhici karto adiga intanu kuu dhibay inuu meel kaleba ka soo qaaday ilaa arsaaqada ilahay adiguuma haysin ninkan xalaal iyo xaaraaniba way soo gashaa qof xaaraan keliya uuni soo gashaa ifka sida looga helaa waa iska naadir kol hadiyad loo keeno kol uu si kale un wax ku helo muxuu intaa helaya marka mar haddaanad hubin shilimadaa uu hadda kuu dhiibaya inuu xaaraantii kala yimid inaad ka maarata wax ka iibiso ood lacagtii ka qaadato way bannaan tahay laakiin waa karaahiyo oo wax laga fiican yahay weeyaano qofka muslimkaa inuu shubahaadka iska ilaaliyo xadiidkii baa loo deliishanaya alxalaalu bayinun walxaraamu bayinun wa baynahumaa umuurun mushtabihaat iyo dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibu waxanda uu kuu biibay inay xaaraan tahay oo xaaraan ka ganacsadayo lacag uu leeyahayba aanay ahayn iyaa suuragal ama tuug tuugbadde nin tuugood og tahay waxkagoysa oo intaa kalba meelu dhaco wax kala soo baxo oo wax dhaca oo dib jirkoogo'aya iyaa kuu yimid oo raashinaysii ku yiri saxan beriisa keen ma hor dhigaysaa oo saxankiima ka iimanaysaa mise waad iska eryeysaa inaad iska eridaa laguu qaatay oo ka cudur daarto tiraada niyow may adigoo iga raalliya meelaha kale ka inaad saas tiraadi baa laguu qaatay haddaad laakiin ka iibiso kol haddaanad ogeyn tan uu hadda kuu dhiibaya inuu soo xaday waxay noqonaysaa uun karaahiye ayuunbay noqonaysaa wuxuu ihi wain sharطa fi lbayci sharطan yaqtadiihi alcaqdu katasliimi wa saqyi اthamarati aw tabqiyatiha ila awaani اljadaadi wma ashbaha dalika lam yafsud alcaqdu wain sharaطa ma fiihi maslaxaة lilcaaqidi kakhiyaari الhalaaثi wاlأjli wاlrahni wاldamiini lam yafsud alcaqdu wain sharaطa alcidqa fi اlcabdi lam yafsud alcaqdu walow imtanaca min alictaaqi ujbira calayhi waqiila laa yujbaru bal yukhayaru baa'icu bayna alfaskhi waalimdaa walaysa fiihi nacam wain sharطa maa siwa dalika mima yunaafi muujaba albayc walaysa fiihi maslaxatun ka bayci daabati bisharti an yarkabaha wa bayci iddaari bisharti an yaskunahaa shahran lam yasixa alcaqdu halkan wuxuu musanifku raximah llahu tacaala ka gelayaa waxa loo yaqaano ashuruudu fi lbayc ashuruudu fi lbayc waxaad isweydiinaysaa soo dhegii shuruudii ka soo baxnay shuruuddii ku jirnay baabka namba u caqiidnaa taa fii kuma jirto waxaa la yidhahdaa shuruuط lbayc oo waxay noo kala duwan shuruuط lbayc iyo ashuruuطu fi lbayc labadaa waa inaad aad u kala fahanto laba aad u kala fog wey shuruudulbayc waa wixii aynu ka soo sheekaynaynayo waa shuruudan shareecadu ay dhigtay waa xeerarkii shareecadu iibka u samaysay wixii iibku uu ku ansaxayey ee shareecadu ay dhigtay dee waxaa la ydhahdaa shuruuulbayci baa la ydhahda waa shuruuddii iibka ashuruudu fi lbayc haddii lagu yidhaahdo waxa weeyaan shuruudda iibka ku dhex timaada baa meesha ku jira iibka dhexdiisa shuruudda dhacda weeye maxay tahay shuruuddaa dhacaysaa dee waa shuruudda ay isla gelayaan labadii wax kala iibsanaya marka ashuruutu shuruutu lbayci shuruutun sharciya waashuruutu fi lbayci shuruutun wadciya jacliya shuruutu lbayc haddaynu idhaahno waa sharciya oo shareecadaa sheegtay ashuruutu fi lbayc haddaynu idhahnana waa wadciya oo labadan qof baa ku heshiinaya waa wixii labadan qof ay shuruud dhigtaan wey iyagoo wax kala ibsanaya haddii mid uu yidhahdo waxaasaa ii shardiya shuruuddaa ay dhiganayaan maxaa ka bannaan maxaanse ka bannaanayn baa halkan lagu baxsiya oo ashuruudu filbayc ay ka hadashaa haddaba shuruuddaasi laba qaybood bay u qaybsamaysaa sida tashjiirka idinka muuqdo shuruutun faasida wa shuruutun saxiixa shuruud sixa baa qoran hadaa maطbciya wey waa shuruuط صaxiixatun hadaad shuruuط sixa tirahda tii sharciga tegeysa aynu hore u soo mari marka shuruuddii ay labada qof isla gelayeen markay wax kala iibsanayaan shuruud saxiixii way jirtaa oo la ogol yahay waxyaale inay shardistaan la ogol yahay way jirtaa waa kow qayb kalena waa shuruudun faasida waa shuruud faasidahoo inay shardistaan aan la ogolayn shuruuddaa saxiixada ihi waxaa halkan tashjiirka idinka muuqdo afar qaybood oo la ogol yahay oo ansaxaysa shardiga qaybta koobaad waa shartu sifatin maqsuudatin fi lmabiic qofku inuu shardisto sifo la daneeyo oo waxan uu iibsanayo uu ka rabo sida inuu yidhaahdo alaabta waan kaa iibsanaya lakiin waxa ii shardiya inay originaalkii tahay asliga ay tahay oo aanay ahayn koobi markaasu waxa weeyaan anaa ku damaan qaday waa asli weeyaan koobi maay saa ku iibso marka muxuu ku iibsaday bishari anna haada asliyun in waxani wax asliya uu yahay aan koobigii ahayn ayuu ku iibsaday waa shardi saxa ah. oo waa sifadii waxaanu iibsanayo hadhow haddii markaa ay soo baxda in la khiyaameeyeyoo waxaani aanu sidii ahayn waxa u bannaan inuu iibkii ka noqdo oo khiyaaru khulfi shari baa la yidhahdaa khiyaaru khulfi shari ayaa halkaa markaa uga furnaanay marka haddaba taa musanifku qaybtan imika aynu akhrinay kagamuu hadal laakiin mid aynu xalay soo aragnay baa soo hoos gelaya oo in sharada jaariyatan wa sharata xablaha waa kiibay hadduu iibsado addoon uu shardisto inay uur leedahay ama uu hal iibsado oo uu shardisto inuu maaragtay hashar inay riman tahay shardigaasi waa shardu sifatin maqsuudatin filmabiic tilmaan la daneeyo oo bani aadamku ay maaragtay daneeyana ay jecel yihiin ayuu mabiicii ama shaygii uu iibsanayay uu ka rabaa markaa waa la ogolaya laakiin xamliga khilaaf baa ku jirayo khilaafku wuxuu kaga jiray de wixii baan la arkay oo haalil xamlu yuclamu qaacidadii ahayd ayuu dee soo hoosgelaya markaa qolaa diidan lakiinse saxdaa ah, isaguna waa shardu sifati maqsuuda uuna uu banaayay markaa khilaafku sifadii maqsuudada ahayd shardinteedoo dhan khilaafku kuma jiray xamliguunbuu ku jiraa sifaatkii kale waa la ogolyahay waaya qaybtaasi halkan kaga hadli mayno waynu garana qaybta labaad ee la ogol yahay waa shardun yaqtadiihi alcaqd waa shardi sidiisa horaba iibku uu keensanayay ama adigu shardiso ama ha shardisanine marka adigoon xataa afkaba ka sheegin markaad waxaan iibsato xaq baad u lahayd marka horaba marka haddaad haddana ku dhawaaqdo tirahdo waxaa ii shardiya sidaa iyo sidaa dee mushkilad male marka horeba waxaad xaq u leedahay buu ah sida inuu yidhaahdo waan kaa iibsaday maaragtay waxa weeyaan beerta ama guriga waan kaa iibsaday bishaddu waa inaad hadda igu wareejiso waa inaad igu soo wareejiso markaad iibsato maxaad xaq u marka hore in lagugu wareejiyo marka haddaad tirahdo waxaa ii shardiya in laygu wareejiyo waa marka horeba iibkaa keensanaya ama waxaad tidhi waxaad iibsatay midhihii oo iminka bisaylkii u bilaabmay laakiin aan weli bisaylkii dhammaystirmin waa la oggolaa inaad iibsato waad iibsatay waxaa tidhi waxaa ii shardiya inaad si fiican u waraabiso de waraabkii ay u bahnaayeen inaad waraabiso ilaa inta bisaylku uu dhammaystirmayo haddaanad shardigan sheeganba marka horeba sharcigaa kugu qorayay oo caqdigaagani uu keensanayey in midhahaa lagu waraabiyo ilaa inta bisaylkii uu dhammaystirmayo wakhtigii la goosanayey ay gaadhayaan marka haddaad shardigii sheegto mushkilad ma laha waxaa la mida ah in aad shardisato in waxani ay kuugu sii oolayaan geedka ilaa inta la gaadhayo wakhtigii la goosanayay waaba sidaaba sharcigaaba marka horeba markaad kala iibsataan midhihii mar haddaadan gaadhin wakhtigii la goosanayay sharcigaaba kuu daynaya oo marka horeba xaq kuu siinaya in aan lagaa jarin ilaa inta ay gaadhayaan wakhtigii la goynay marka caadi weeye shuruudda marka maxaa la yidhahdaa waa shuruudun yaqtadiiha alcaqdu marka horeba wax caqdigu uu keensanayo ayuun bay ahayd adiga daadani waa ta'kiidu shardiga saddexaad ee ansaxaya musanifkeennu wuxuu u bixiyey shardu maslaxatin lilcaaqid in la shardisto wax maslaxa u ah caaqidka laakiin waynu yar bedelay oo maslaxa lilcaqdi baynu halkaa ku yar bedelay tashjiirka caqdiga ayaa maslaxadiisii ay ku jirtaa sida in tawsiiq oo kale uu yahay tawsiiq sida inaad tirahdid maalan de wixii dayn baa lagu kala iibsanayaa markaasaa tiri rahan baa ii shardiya damiin baa ii shardiya soo arki maysi ama inaad maaragtay muddo qabsato marka xaggaas waa laga yaabaa in taasoo kale taa ajashoo kale la yidhaahdo waa maslaxat alcaaqid marka maslaxa lilcaqdi ama maslaxa lilcaaqid bal aduu labadaba labada tacbiirba waa la samayn karaya marka iyaduna waa khiyaaru shardigii iyo inaad wakti qabsataan had wixii la dibdhigi maarata shay markaa lacagtii oo kale aad dib ka keenaysaan oo kale oo deetana markaa wakti qabsataan iyo rahantii iyo kuwaa la midkaa tawsiiqaadkii wixii caqdiga lagu tawsiiqinayey ee maaragtay kalsooni dhalinayey iyo wixii ahaa in qofka markaa fursad loo siiyo inuu jaanis helo oo wixii kaga soo fikiro ama jaanis uu lacagtii ku kusoo taxsiiliyu kusoo xasiliyo iyadana waa la ogolyahay qaybta afraad ee u dambaysa waa qayb mustafnaca ah oo wax laga soo reebayo marka insha allahu ta laga soo reebayo markaynu argno ayaynu iyadana tilmaami doonaa waa shardu cidqilcabdi halkaa wey u kaalay qaybta aan ansaxayn shuruudda aan ansaxayn ee inay shardistaan ay tahay mid aan bannaanayn musannifkeenu laba qaybood buu ka sheegay laakiin intaa way ka badan yihiin waxaanay u kala qaybsamaa qayb shardiguuni uu faasid yahay laakiin iibkii aanu dhib u geysanayn iyo qayb shardiguna faasid yahay iibkiina uu baabi'inayuu markaa waxa weeyaan faasid ka dhigayo markaa musanifkeennu halkan shardiga faasidkee iibka aan faasi aan burinaynin uu sheegin saa daraaddeed waxba imka halkan ka sheegi mayno minhaajkaad ku arki doontaan insha allahu isagu wuxuu sheegay uun shuruuddii faasidka ahayd ee caqdigadana fasahaadinaysay kuwaana laba qaybood buu ka sheegay qaybta koobaad cibaaraduu ku sheegay qaybta labaadna tusaaluhuu ku sheegay marka tusaalihiisii iyo cibaaradiisii baynu kala qaadayna laba qaybood ka kala dhigay haddaba qaybta koobaad waa maa yunaafii muujab albayc in qofka lagu shardiyo caqdigani wixii uu keensanayey wax lidku ah waan kaa iibinaya laakiin kuguma soo wareejinaya anaa ku haynaya waan kaa iibinayaa laakiin anaa ku haynaya kuguma wareejinaya waaas soconaya soconayaan waxaas wax soconaya maaha waan kaa iibinaya laakiin adiguma sii iibin kartid waan kaa iibinaya laakiin suuqan kuma iibin kartid suuqan anaa ku jir meelaha kale ma tegaysa la halkan kuma iibin kartid waan kaa iibinayaa laakiin waa inaad sadaqaysanayso waa inaad waqaf ka dhigayso waa inaad waxaa la leeyahay waa sharun munaafin limuujab ilbayc iibku muxuu keensanayaa lahaanshihii shaygani inuu wareego qofkan uu ku wareego markuu ku wareegana qofkan uu awood u yeesho siduu doona inuu ka yeelo maxaa kaa gale adiga wuxuu ka yeelay wuu iibin karaa wuu waqfin karaa wuu sadaqaysan karaa wuu hibayn karaa suuqanuu ku iibin karaa mid kaluu ku iibin karaa meel kaluu maarata ku iibin karaa gaamigila adig shaqo ku taalla maaha kii aad ka soo iibsatay buu kasii iibin karaa ayaa bangiyada la tacaamula ayaa taa fahmaya waaya oo ma odhan kartid kii aanu kasoo iibsaday dib uguma sii iibin kartid halkanay soo gelaysaa iyada ishtiraau maa yunaafi muujab albayc bay noqonaysa haddaba taa iyaduna waa faasid waa shardi faasida caqdigiina u fasahaadinaya maxaa maqsuudkii dhamaayo caqdiga ayuu meesha ka saaray waxaa laga soo reebaya hal shardiyo musanifku qaybtii hore inoogu dira tashjiirkana qaybta afraade shuruudda saxiixada qaybteeda afraade waa maxay inaad qofkii ku tira addoonka waan kaa iibinayaa laakiin waxaa ii shardi ah inaad xoraynayso ama addoontan waan kaa iibinaya laakiin waxaa ii shardi ah inaad xoraynayso markaa siduu ka yeelayay baad ka hadlaysaa soo ma waa mustafni waxaana loo soo istisnooday daliilka ayaa sheegay xadiiskii qisadii bariira taasa markaa tafriicad laho waynu arki doonaa tafriiceeda insha allah qaybta labaad ee shuruudda faasidkaa musanifkeenu uu tilmaamay waxaa loo yaqaanaa ishtiraatu manfacati lmabiic shaygii aad iibinaysay waxtarkiisa inaad wax kala soo harayso guriga waan kaa iibiyey laakiin sanadkan waan deganaanaya gaariga waan kaa iibiyey laakiin toddobaa kadib baan safrayaa intaa aan safrayo ayaan ku sii muraadsanayaayo ii shardi marka waa maxay waxaana aad iibisay manfacadiisii ayaad muddo la soo haraysaa iyaduna waxa weeye ishtiraatu manfacati almabiic waxay noqonaysaa mid aan iyaduna ansaxaynin oo aan bannaanay markaa sheekhu wuxuu hoos keenay muujabalbayca waa qayb qoro isaga wada dhigay waana laga wada dhigi karaa sidaa uu dhigay waa sax laakiin waxaynu doonaya inu ibraasino oo aynu si gaara inay maaragta waxa weyaan qayb gaara noqon karto aynu iyadana aynu tilmaano haddaba wuxuu yidhi cibaaraduun baynu daymika dul wixii aynu isleenahay malaha lama tacliilino waynu tacliilinaynaa ma maaragtay daliilkiisii baynu sheegi wuxuu ihi wain sharada filbayci hadduu iibka dhexdiisii shardisto shardan shardi buu dhigtay yaqtadiihi alcaqdu caqdigu marka horeba uu keensanayey ka tasliimi sida alaabta in lagu wareejiyo ayuu mushtarigii shardistay wa sabqi thamarati midhaha in loo waraabiyo uu iibsaday ee geedka ku yaalla ayuu shardistay aw tabqiyatiha ama in geedka loogu daayo ilaa awaani jadaadi ilaa wakhtigii la goosanayay laga gaadhayo jadaad iyo jadaad labadaba waa loodhan karaa bilmucjamati walmuhmalati labaduba waa caadi jadaad iyo jadaad labaduba waa caadi jidaadna waa waa caadi jidaad iyo jidaad waay wuxuu yidhi ilaa awaani iljidaad ilaa waqtiga la goosanayo iyo wamaa ashbaha daalika shuruudaa wixii lamid ah haddii uu shardisto marka horeba wuxuu xaq u lahaa weeyaane lam yafsud ilcaqdu caqdigii ma fasahaadayo fa hiya shuruudun saxiixatun shuruud saxiixaa wey wa in sharada hadduu shardisto maa fiihi maslaxatun lilcaaqid wax uun labadii dhinac dhinac ahaan dani ugu jirto laakiin aan kuwa soo socda ahayn ila imanka maslaxa alcaaq waxa laodhan kara hadhow talo kuwii mujawalbayca diidayay iyo ishtiraadu manfacatilmabiic iyo wax la wixiyoo dhan dee ninkanay dani ugu jirtaay maa la daayay marka waa inaga cibaaradan iska yardayne wixii danta caqdiga ay ku jirtan dhig sida waxyaalaha tawsiiqaadka iyo wixii lamidkaa ka khiyaari halaa sida inuu saddex maalmood qofku yidhaahdo waan ka kasoo waan iibsaday laakiin khiyaar baan leeyahay saddex maalmood inaan ka noqon karo wal ajali inuu markaa ajal qabsado lacagtii markaa uu ku iibsaday waxa warahni in rahan maaragtay lacagtii deynta ahayd ee qofka lagu yeelanayee samanka ahayd in rahan loo dhigo oo loo shardisto wadamiini qof damiino loo qabto waxaasoo dhan haddii la shardisto lam yafsudi alcaqdu caqdigu iyadana kuma fasahaadayo oo shuruud saxiixa ah weeye dee badankeeda nusuus baaba ku soo aroortay khiyaaru salaaska maarata soo aragnayo dee nas baaba sheegayey ajashana yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidayla ajalin musaman faktubuuhu ayaa tusisay warahni rahnigiina dee farihaanun maqbuuda oo iyaduna waa maaragtay waashigeeda tabaayactum walaa yudaara kaatib walaa shibirkiina soo waday wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanun maqbuuda de rihaanta loo dhiganaya waa iibkaa day markaa qofkii ka raacday wey damiinkiina dee raantii unbuu la mid yahay markaa lam yafsud ilcabdu waxaasoo dhanba wain sharata alcidqa fi lcabdi addoonkii haddii uu shardista in la xoraynayo oo qofkan markaa iibsaday uu xoraynayo lam yafsud ilcaqdu idan caqdigeedu ku fasahaadi maayo xadiidkii bariira gabadhay bariira oo qowmkeedii ay maaragtay mukaatabo la galeen ayaa caaisha radia allahu tacaala canhaa iibsatay waxaa markaa lagu shardiyay in markaa ay xoraynayso caaishana radia allahu tacaala canha sidiibay ku iibsatay markaa dee waxay markaa arrintaasi tusinaysaa in iibka noocaasi uu iib bannaan yahay oo xalaala oo aanu xaaraan noqonaynin wuxuu yidhi wain sharata alcidqa filcabdi lam yafsud ilcaqdu caqdigii iyadana fasahaadi maayo xadiidka ayaa sheegay iyadiiba markaas sii wadaa wuxuu yidhi fa in imtanaca hadduu ka joogsado min alcitqi xornimadii xorayntii ictaaq baa loo jeeda sida kuga qorane xorayntii haddii uu ka joogsado u xorayn waayo iibsadihii addoonkii markuu iibsaday ayuu wuxuu ka joogsaday fa in imtanaca min alcitqi nusqda sida ku qoran baan akhriyaya sida aniga ii taalma akhriyay markaa qofka tayda haystaa hala socdo meesha aan bedelo waa meel aan ku talagalay inaan bedelo fain imtanaca min alcitqi haddii cidqigii uu markaa ka imtinaaco uu markaa xorayn waayo ujbira calayhi waa lagu qasbayaa waxaa la odhanayaa xore wa qiila waxaa la yidhi laa yujbaru maya la qasbi maayo haddaa maxaa la yeeli bal yukhayaru albaa'icu ninkii baa'ica ahaa iyaa door la gelinayaa bayna alfaskhi waalindaa'i waxaa markaa door loo gelinayaa inuu fasakho iyo inuu socodsiiyo markuu ku iibiyey bishardi waa inaad xoraynayso sidaa kaga iibsaday ayaa ninkii addoonkii w iska halkanuu iskaga haystaa adoo ku shaqaysanaya waayahay maxaa la samaynayaa marka ninkii baa'ica ahaa xaq ma u leeyahay inu ku war dee addoonka xoree ilan kaagamaan iibin inaad haysatay inaad xoraysan kaaga iibiye shardigaasaa inoo yaalle haa xaq wuu u leeyey oo weliba wuu ku qasbaya maxkamadduu geynaya wuxuu leey qaadi halaga qaadmaarata ha lagu qasba xoreeyo saasaa markaa rajaxa oo addoonkani wuxuu xaq u yeeshay in la xoreeya saasaa loogu qasbaya wixii xaqa u yeeshayna laga burin maayo qiil baa wuxuu leeyahay mayana e la qasbi maayo mushtarigee baa'icii baa la door gelinayaayoo leeyahay waad ceshan kartaa hadduu xorayn waayey waad kasoo ceshan kartaa marka labada weji waxay ka soo kala baxayaan shardigan markii la dhigay ee iibkii uu sidan ku asaxay xorayntani ma xaq ilaahayba mise waa xaq baa'icu leeyahay ma addoonkaa xaq ilaahay u siiyey inuu markaa xoroobo oo waa xaq ilaahay mise baa'iciibaa waxaan xaq ula nin kale inuu ninkan uu xoreeyo marka haddaynu idhaahno dee ninkii shardiga dhigtaybaa waxaan xaqiisii uu yahay dee markaa inuu faskiyun bay noqonaysa laakiin sida rajaxan shardigan waxaa looga soo reebay shuruuddii uu la guruubka ahaa ee isaga loo ansixiyey shareecadaa jecel xoraynta marka xaq ilaahay baa meeshan ku tacalluqay oo ah adoonkan inuu xaq u yeelanayo in la xoreeyo sidaa daraaddeed caqdigii lagama fasiki karo sidiisaasaa loogu daynaya laakiin ninkanunbaa lagu qasbayaaoo maxkamadda la geynaya laleeyahay oo lasoo dacweynaya laleeyahay ha laga xoreeyo maarata lagu qasbay inuu xoreeyo saasuu wuxuu ihi wain sharata hadduu shardisto maa siwaa dalika waxaa wixii kasoo haray oo mimaa yani cidqigaa wixii ka soo haray oo mimaa yunaafii wixii ka hor imanayay ah muujabal bayci iibku waxa uu keensanayo waajibinayo muqtadaha iibka maaragtay wixii ka hor imanayey ee aan cidqigaa ahayn haddii uu shardiyo walaysa fiihi maslaxatu ay lilcaqdi buu halka shaarixu qadaraya maslaxad caqdina aanay ku jirin maslaxad caqdi marka muxuu saarayaa kuwii aynu soo sheegnayee ajasha iyo rahniga iyo wixii oo inay markaa maslaxad caqdi tahay ayuu markaa shara sida aynu markaa aynu ka dhigaynay wy walaysa fiihi maslaxatu iyadoo arrinkani aanu ahayn kuwii markaa maslaxada caqdigu ay ku tacalluqdeen hore u soo aragnay waayahay wadaalika ka bayci daabati waa sida in daabadii uu iibiyo bisharti an yarkabaha isagoo shardisanaya inuu fuulayo shahrada soo socta ku tacalluji yacnii bil inuu markaa maaragtay ku adeeganayo dee markaa waxa weeyaan fuushanaanayo wa ama ilaa meelde leeyahay meel aan ku gaaro wa bayci daari ama gurigii inuu iibiyo bishardi isagoo shardisanaya an yaskunaa inuu deganaado shahran bil lam yasix alcaqd iibkaasi ansixi maayo waaya kani muxuu asixi waaye dee wuxuu asixi waaye nahyi baa soo arooray laa yansixu nahy rasul sl baycin wa shardi baac iyo shardi ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam diiday laakiin xadiidkaasi sanad ahaan uma asixin sanad ahaan uma asixin laa yaxilu salafun wa baycu walaa shartun wa baycun taasi abuu daawuud baa weriye shaarixaygani uu qorayana sidaa maha walaa shartaani fii baycin wey marka shartaani fii baycin wey baycun wa shartan wa bayc isagu ma asixinoo ma sugna ee waxaa loo diidayaa meeshan karar baa jira baa la leeyay wanaha rasul sal can bayci algharar waxani waa shay mucayana shayga mucayankaahina waa mucaradun litalaf inuu baaba'o ayuu u banbaxsan yahay hadduu baaba'ana inibmarata iibkii qabla alcaqdi qabla alqabdi hadduu baabo iibkii waa fasahaadaya marka al acyaanu laa taqbalu ta'jiil acyaantu in la muddeeyo ma aqbasho waayo inuu wakhtigaa sii jiri baan la hubin sidaa daraaddeed baan markaa ishtiraadumanfacadani ama istihnaau lmanfaca manfaca in lala soo haro aad loo ogolayno bisha aad gurigaa waan deganaanayaa tidhi inuu ku dumaaba laga yaaba toddobaadkaa aad gaariga waan maaragtay wadanayaa inuu markaa baaba'aba ama waxyaalo kaleba soo gaadhaan ayaa laga yaabaa markaa arar baa meeshii imanaya waxaan isugu noqon doonaan la garanaynin marka mar haddii wixii lagaa aad iibisay waa inuu qofkii markaa awoodu leeyahay inta de wax la kala guranaya uun mooyaane wakti kale oo markaa laga xanibaya waa inaanay meeshii jiraynin dii kale qararkaasaa soo gelaya halkaa waxaynu markaa taas iyadana kaga baxay wuxuu yidhi walam yumlak fiihi lmabiicu fain qabadahu fain qabadahu lmubtaacu wajaba radduhu fain halaka cindahu daminahu biqiimatihi akara maa kaanat min xiini alqabdi ilaa xiini altalafi wain xadatat fiihi ziyaadatu kaasimani wagayrihi daminaha waqiila laa yadmanu alqiimata ila min xiini alqabdi walaa yadmanu alziyaadata waalmadhabu alawalu wain kaana limilihi ujratun lazimahu ujratu lmili wain kaana jaariyatan fawatiahaa lazimahu lmahru وأرش البكارة إن كانت بكرا وإن أولدها فالولد حر وتلزمه قيمته يوم الولادة وإن وضعته ميتا لم تلزمه قيمته وإن ماتت الأمة من الولادة لزمه قيمتها هل musanifku wuxuu ka gelayaa axkaamu alcaqdi alfaasid ama axkaamu albayci alfaasid bayca markaad wax kala iibsataana iibkiia iib faasida uu yahay maxay tahay axkaamta ka ratibmaysa wuxuu markaa halkan inoogu sheegay laba xukun oo marka hadda mid weliba uda sii farcamayo oo isaga markaa ilaa markaa lix axkaamoo kala duwan ay ka sii baxayso hal xukun iyo xukun kale oo markaa maarata ama yani qadiyad kale oo iyadana axkaam ilaa lixii ay ka farcamayso qodobka koobaad wuxuu yidhi walam yamlik ma mulkiyin fiihi ay fi lcaqdi lfaasidi ila waa lam yasix alcaqdu ugu lam yasix alcaqdu caqdigu muu ansixin walam yamlik fiihi ay fi hada alcaqdi caqdigaa lagu soo yidhi muu ansixin ma milkiyayo mushtarigii ama laguma milkiyayo almabiicu mabiici laguma milkiyayo caqdigu hadduu faasid noqdo baycu hadduu faasid noqdo qofku wixii uu iibsaday ma yeelanayo meel kastoo aynu idhaahno iibkani waa faasid oo ma ansixin macnaheedu waxaa ka dhalanaya kow wixii aad iibsatay wax aad leedahay maaha lacagtii aad bixisayna lacag uu ninkii wax kaa iibiyey leeyahay maaha isna lacagtaadiibuu haystaa aadna alaabtiisii haysta oo intiqaalulmilkigii iibka saxiixaa ka dhalan jiray iibkii faasidkaa ka dhalan maayo qodobkaa waa in la fahmo kaasi markaad aragto waxaanaad haysataba cid kalaale oo ninkaad ka soo qaadayba sidaa weeye maxaa markaa meeshii ka imanaya wuxuu yidhi haddii markaa isagii de gacantiisiiba koyanaad qaadaninba oo isagii uu hayana dee waa saasoo kaleo isagii uunbaale xoolihiisiibu haystaa xoolaagiibaba haystaba marka haddaad ogaato inuu caqdigu faasid yahay oo lacagtiina aanad bixinin waxaad ogaatay iibkaad isla gashay inuu iib faasida ahaa waxba ku soo noqon maysaa kaas baad kasii soconta ilan xoolihiisiibu haystaa adiguna lacagtaadii baad haysataa waxba iskuma amaara waa macasalaam waxba iskuma lihid haddaad haddaba wixii la soo wareegtay iyadana waa damaankiibaa ka dhasha waayahay wuxuu ku yidhi haddaba fa qabadahu haddii uu markaa haddaba gacanta ku dhigo almubtaacu iibsadihii wixii uu caqdi faasida ku iibsaday haddii uu soo qaato gacantiisa uu soo galo hee dee laba xaalo mid buu ayuu ku sugnaan inuu wixii markaa baaqi yahay iyo inuu baaba'ay wa jabaraduu ay inkaana kaana baaqiya wey inuu iska celiyo ayaa ku waajiba markaad ogaato iibku inaanu kuu ansixin waxaa kugu waajiba alaabtii inaad celiso waay taas waa qodobka koobaad calaliyadi maa akhadat xataa tu'addiya gacanta waxaa lagu leeyay wixii ay qaadatay inay soo celiso ilaantiis maarata waxa weye ay soo gudayso taas waa ta koobaad haddaba haddii wixii uu baaba'ay ka waran wuxuu ku yidhi fainwa in halaka cindahu haddii markii uu qaatay kadib uu agtiisa ku telfay wixii ku baaba'ay waabuu isticmaalayba oo wuu baabi'iyey raashin buu hayo wuu karsado wuu cunay waxaanan ogaanay iibkii inuu faasid ahaa maxaa ninkan laga rabaa daminahu magdhow baa ka waajibaya magdhow ayaa ka waajibaya oo magdhowgaasi ma lacagtii uu bixiyey waxaan ahayn baa haa lacagtii uu bixiyey waanu ka badan karaa magdhowgu waanu ka yaraan karaa wuxuu ku yidhi wuu magdhabayaa deetana biqiimatii buu ina yidhi laakiin fuqahadu deesan way iska ilaaqaan laakiin waa biqiimatii in kaana mutaqawima tashjiirka laftiisa arrintaa kumaynaan baraarujin wuu magdhabayaayo fain kaana mithliyan ataa bimithlihi wey haddii uu mili yahay qasbiga inoogu iman doontaaye de wax lamiduu keeni kiish ishbarihiisa aad iibsatay oo nuuro ah kadib baad markaa iska karsatay oo markaa dhammaysatay u badawaatay iibkii fasid ah maxaad samaynaysaa bakhaarkii maxaad ku celinaysaa kiish beriisoo nuura ah baad keenaysa waad ku celinaysaa meesha odoonada iibkii mu ansixin sharcaduma saasay leedahay lacagtaadiina waad la noqonaysa aad bixisa markaa lacag la isweydiin maayo wixii misliga ahaayee wax lamida dee maaragtay suuqa yaalleeda isku midka un ay ahaayeen kii la midkaha baa la keenay haddii laakiin shaygu oo mutaqawim yahay waxyaalaha marka la baabi'iyo qiimihiisa la bixiyo hadduu yahay biqiimati wain kaana mutaqawiman fabiqiimatii qiimihiisa ayuu ku magdhabaya akara maa kaanat markii ay ugu badnayd min xiini lqabdi markii waxaanu la soo wareegay laga soo bilaabo ilaa xiini talafi ilaa iyo intii waxaan uu markaa baaba'ay haddii waxaan u neef ariga ahaa ee neefka ai neef ari u ahaa waad soo iibsatay waad iska qalatay waad hilibkiisiina waad iska isticmaashay kadib baad ogaatay iibkii inuu ahaa iib farasi waa inaad ninkii ku noqoto haddaad helayso kadib inaad tiraada iibkii noomu ansixin shardigaasaana meesha ka maqnaa shareecadiina saasay naleeda waaya haddaba maxaa xala dee waxaa xala laxdaadi waa in dib loo qiimeeyo maalintaan kaa iibsaday maalin heblaayay ahay maalintaan qashayna maalin heblaayay ahay intaa intii u dhaxaysay yaa la eegayaa adigu goormu ugu qiimo badnaa intaa maalintaad la soo wareegtay iyo maalintii aad qalatay intii u dhexaysay baa waxaa la odhanayaa waar arigu kolba qiimihiisi de kolla kor buu kacaya kolla hoos buu u dhacaya markuu ugu qiimo badnaabaa laxdii inta tilmaamaheedii iyo wixeedii la sheego ilaalintii la weydiinaya hal lax noocaasoo saasoo saas oo taarikh hiblaayo la qaatay ilaa taarikh hiblaayo waktiyada ugu qiimad wallahi biilhiblaayo ayaa arigu qaali ahaayo laxdaasoo kale intaasaa la kala siisanay intii ay sheegaan ayaa adiga lagugu leeyay intaasi lacagtii aad bixisay de waanay ka yaraan kartaa waanay ka badnaa adigu lacagtaadii waa celis intii ahayd iyadoo unbay celis tahay adna waxaa lagaa doonayaa neefkani maalintii ugu qiimo badnaa qiimihiisu halka u joogo sida shaygii xoog lagu qaatay oo kale kaasi waa ka muctamadka ah weji kale ayaa jiro oo waa ka halka dambe waxbaa ka horreeya laakiin dawanu yar isagaynuu gudbaynaaye wa qiila laa yadmanu alqiimata ilaa min xiini alqabdi waa weji kaloo masalada ku jira maya wuxuu ku magdhabayaa maalintii uu la wareegay qiimuhu halkii u ahaa marka min baa ku jirta ilaa min xiini qabdi mintaasi nusakda maca makhtuudkaasasay ugu jirtaa laakiin macno badan ma samaynayso ibtidaa'iye loogalama jeeda halkan maanta fii bay ku fiicnayd ilaa fii xiini alqabdi ama ilaa xiina alqabdi oo labadaba meesha laga saaro laakiin nusakda kitabka odhan saasay ugu jirta wakhtigii uu ninkan laxda lagu wareejiyey ayuunbaa la odhan waa bilheblaayaad goorma kaa qaateen bilheblaayo qaybteedii hore weliba maalmihii maarata ugu horreeyey markaasaa dilaalintii la weydiinayaa bilheblaayo neefka noocaasoo kalea muxuu joogi markaasay deetana qiiminaya intaasuu joogi intii uu joogay baa adiga lagu leey adna lacagtaadii baad leedahay inay hadday kala badan yihiin de ninkii baaqi u haro ayuunbaa baaqiga la siinanta kale waa laysu tuuraya soo arki maysi qiilkaasi saasuu leeya maxay kala cuskanaya kaasi wuxuu leeyahay de ninkan wixii lagu wareejiyey uun ha la weydiiyo wixii lagu wareejiyey intaas halkaas aad markaa maalintaa lagu wareejiyey ayuu de waxaani damaankiisa soo galay wuxuu markaa ku tala gashanaana de waxaa imika lagu wareejiye haddii wax soo noqdaan lagala xisaabtamo marka wixii lagu wareejiyey una lagula xisaabtamo waktigii lagu wareejiyey qiilkaas saasuu leeyahy laakiin ka muctamadkii wuxuu leeyahay may maalinta ugu qiimo badan baa sababtuna waxa weeye waa sidii qof xoog ku haysto oo kale iibkan faasidka ihi wuxuu la mid yahay xagga dembiga mooyaane sida kale wax og lugaas waayo laxdo kastaba ilbiriqsi kasta shareecadii waxay ku leedahay iska cel waar iska cel waar iska cel waar iska celi bay ku leedahay sidii waxaad xoog ku haysato oo kale marka markan baan qiimihiisu meesha sare uu joogay lafteeda shareecadii celi bay ku lahay baalkioo qiimahaa sare maray waanad celin weyn marka qiimihii sare yaa lagugu dhufanayaa weeye maxaa markaynu ku soconno wuxuu yidhi waa in xadatat fiihi haddii ay haddaba ku soo darrido ziyaadatun koror iyo koboc hadduu ku yimaado ka siman sida neefkii inuu naaxay oo kale wa hayrihi ama wax kale sida inuu wax dhalay oo kale daminahaa waxaa laftiisuna wax la magdhabaya ayuu noqonayaa oo waxaasna wax magdhawa isaguna gelaya ayuu noqonayaa neefkii intii aad haysatay ayaaba gugi baa soo galay oo maasha allah oo doogii buu ka dhargo u cayilay haddana xoogaa roobka yar kala go-ada wuu tacbaanay isagoo tacbaani baad qalatay waxaa lagu leeyahay naaxidda markii uu naaxay intii markaa waxa weeyaan qiimihiisu mare waa lagugu xisaabinaya waa lagugu dhufanaya siyaadadaa soo korodhee jirtay waa lagugu xisaabina waa lagugu dhufanaya sidii kaasibka oo kale haddii uu wax dhalay intii aad haysatay laba sana haysatay oo laba neef ama saddex neef uu kuu dhalay saddexdii neef qaar baad qalatay qaar baa iska dhintay wuxuu dhanba lacagtoodii baa lagaa doonaya waxaasoo dhan lacagtoodii baa lagaa doonaya nin kaasiba ayaad la xukun tahay waa marka aynu dhaahno waxa lagu magdhabaya waa biqiimati akara maa kaanat min xiinilqabdi ilaa xiini talaf oo sidii kaasibka aynula xisaabtano iyaduna qiilka way ku jirtaayo wa qiiladaasi walaa yadmanu ziyaadadaasi qiilkii ku jirtaa iyaduna markuu yidhi wa laa yadmanu qiimata ilaa min xiini lqabdi waa marka xagga nafsadeeda aynu eegno xaggii ziyaadadana walaa yadmanu ziyaadata ziyaadadiina magdhabi maayo ayuu qiilkani isagu leeyahy oo qiilku wuxuu leeyay waa kiil hadda wixii lagu wareejiyo ninkaa lagala xisaabtamo neefko maalan caataa baa lagu wareejiyey taariikh ibraayana waa lagu wareejiyey neef caataa oo taarikh iblaayo jooga u ninkanaa lagala xisaabtama buu lahaa wixii dambe ee dhashay waxba kama gelin wax ninkan lagu wareejiyey may ahayna wax isagoo xoolihiisii moodaya u dhashay bay ahaayeene yaan lagula xisaabtamin ayuu qiilku leeyahay laakiin waa daciif oo musanifku wuxuu ku yidhi waalmadhabu alawalu madhabku waa kaa hore weeyaano waxaasoo zawaa'id ah waa lagaa doonaya iyagana magdhow qodob saddexaad baa jira oo xaggii damaanka isna gelaya ama afraad badhe oo waa maxay wain kaana limilihi ujratun waaya marka halkaa tashjiirka in qabadahu almabiicu almubtaacu fain kaana baaqiyan wajaba raddu wain halaka cindahu daminahu waxaa dham qabdigii bay ka farcamaya wain kaana limilihi ujratun haddii waxani uu yahay wax la kireeyo lazimahu ujratu lmili ujratulmili baa ka waajibaysa guribu ah waxaanaad iibsatay laba sano saddex sano markaad haysatay baad ogaatay iibkani inaan waxba ka jirin oo guriga ninkii ka aanu lahay waa iib faasida soo maa waaye maxaa lagaa doonaya saddexdaa sanood ku jirtay kiradeeda dee sanadkii hore mabaan deganayna wuu ii qufulla waa lagaa doonaya amaa kuu qufulaado ama deganow waa lagaa rabaa saas wey marka wain kaana limithlihi ujratu haddii isagoo kale uu ujro leeyahay oo wax la kireeyo uu ahaa lazimahu ujratulmili ujratulmili baa iyadana laga doonayaa qofkan muddadaas uu gacantiisa ku jira waaya masale kale oo iyaduna halkan ka farxamaysa qabdigii wain kaana jaariyatan hadduu addoon ahaa waxaan lagaa iibiyey ee iibkeedu aanu asixin deetana ninkii markuu addoontii iibsaday fa wadicahaa wuu u galmooday de isagu wuxuu qabay dee addoon u xalaala oo iib saxa uu ku iibsaday kadib bay caddaatay iibkiiba inaanu asixin lazimahu lmahru ninkan meher baa ku waajibay oo yaa yeelanaya meherka dee kii lahaa hadduu doona kii ka iibiiba ha noqdee kii iyada lahaa ayaa meherkaa yeelanaya oo qaadanaya maxaa yeelay de wixii istimtaac baa dhacay istimtaac aan zina ahayn baa dhacay istimtaac aan zina ahaynina dee bilaa muqaabil ma noqdo bilaa meher ma noqdo marka lazimahu lmahru weey intaasoo keliya maahe wa arshulbakaarati in kaanat bikran weliba hadday inan ahayd oo aanay garoob ama carmal ahayn dee bakaaradeedii baa jabtay saba maaha dee bakaaradiina iyadana waxa weyaan magdhow baa laga bixinaya arshulbakaara oo waxaa la qiimaynayaa iyadoo inana iyo iyo iyadoo garoob ah faribaa dee udhaxeeya waa hal habeen baa la yidhi laakiin de waina yowman cinda rabbika ka alfi sanatin mima tacuduun oo waxaa laga yaabaa qiimaheedu shalay inuu cirka marayay hadda markay garoon noqotay oo maalinun kadib ahna in wax badani iska dhimeen marka labada qiimo inta u dhaxaysa weeyaan arshulbakaaruye iyadana waad bixinaysa ilan qiimo dhac baad ku keentay iyaduna waa saas wa in awladaha hadduu ilmi ka dhashaday oo ay yanii uu uureeyey oo ay markaa galmadii ku uuraysatay fal waladu xurun horta ilmaha meeshaa ka dhashay waa ilmo xora ilmo addoona ma noqonayo waayo ninkani dee addoontiisiibuu moodayy addoontiisii inay tahay buu ugu tegey addoontiisu wixii ay u dhashaana dee waa ilmihiisiioo xora nin markaa ku talagalay in ubadkiisa la addoonsado muu ahayn mar hadduu sidaa ahaa ilmihii marka wuxuu calool galay isagoo xor ah haddaba waaye kii kale ee addoontu ku noqotayna ilagu wuxuu leeyahay isna addoontaydii baa dhashayba wixii addoontaydu dhashay ayuu ninkani la tegayaa wa talzamuhu ninkan ilmaha dhalay waxaa ku waajibaya qiimatuhu in inta la qiimeeyo uu qiimihiisii bixiyo yowmal wilaada maalinta dhala ay dhasho marka uu dhasho ilmahaas waa hadduu nolol ku dhasho in walaadu xayan weyn hadday nolol ku dhasho ilmihii oo nooli uu soo baxo markaasaa la odhanaya hadduu addoon ahaan lahaa maxaa la kala siisan lahaa ilmaha muujadee hadda dhashay hawiil badan baa gelaysaa qiimo badan ma yeelanaya wax yar buu noqonayaa oo jaban intaasaa loo tuurayaa markaa ninkii addoonta lahaa idan ilmihii baa la seejiyo la dhaafiyey wa wadacathu meytan haddii ay ilmahaa dhasho isagoo markaa meydahoo aan nasiba ku jirin lam talzamhu qiimatu meeshaa qiima ma waajibayso oo dee waxa weyaan meydku de malaha qiimo male ila waxa la qiimayn lahaa markuu dhashay kadib ilmihii caloosha ku jira lama qiimayn karo wax la arkayaba maa wax la iibin karana maa markii uu dhashana dee hadduu nool yahuun baa la qiiman karaa baktigii maarata meyd dee ima waxba markaa meeshii waajibana waa le wax lagu seejiyey dee ma jirana meyd dhashay ma meyd baad marka qaadan laha waa maya dee meesha iskaga tag wax lagu seejiyey ma jiraan meydkaasina waa xor meydkaas waa xore addoon ma oo nasabkiisii iyo wixiiso dham waa sugan yihiino aabbihiisii dhalayba ada ilmihiisi isagiila de aasanaya oo oofsanay waaya xukun kale wa in maatat amato addoontii hadday dhimatoba milal wilaadati umushii hadday umu raacdo lazimahu qiimatuha ninkanaa dilay sooma isagaa dilay lazimahu qiimatuha qiimaheedii baa lagu leeyahayo waxaa leeyahay adoontii adigaa dilay qiimaheedii oo dhammaystiran bixi halkaa masalaa markaa ka imanayso oo dee ninkii haweenaydiisii ay umul raacday ma la odhanayaa adigaa dilay magteedii bixi waxay yidhaahdeen halkan maya waxa masaladan ku kala duwan gabadha xorta ah iyo gabadha addoonta ah masaa'il ay ku kala duwan yihiin ayay markaa ay ka mid tahay oo dhowra ah. tani markaa gabadhii markaa xurada ahayd alxuru laa yadkhulu taxta alyad baa laa yudmanu bilyadiyo gabadha xorada xataa haddii la xoogay oo la kufsaday kadibna ay uur qaaday ooy hadhow dhalmadii ay markaa waxa weeyaan ku dhimato iyada markaa magteedii ma waajibayso kufsiga hadday ku dhimatay waa baabkan laakiin haddii ay umushii ku dhimato iyadu markaa ma yeelanayso mag lagama bixinayo dee umushaasuba umulraacda xorradana umulraaceeda cidna markaa looma raaco laakiin addoontu way ka duwantahayo iyadu waa milkiyo waa wax laleeyahay leeyahay intaasuu inoogu joogi doonaa insha allahu tacaala sal allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam wuxuu lazima ajru mili mil albeyt fahal yajuuzu lahu an yarjic ida lam yaclam fasaad albeyt ujratulmiligu dee gurigii way ka waajibaysaa marka maxaa tiri fahal yajuuzu lahu an yarjica waan fahmin idaa lam yaclam fasaad albeyt halkuu kula noqonaya yani maxaad uga noqoshada su-aasha soo qor yah halka lagu noqonaya ilaa lasoo sheefasa yani qofkii ka iibiye inuu kula noqdo miya oo yidhaahdo de adaa wax iga iibiye hadday arrintu baabulkasbi tahay way iman kartaa waxbaa iman kara suwarta qaar laakiin haddii ay si kale baycu uma fasaado winin kasbi ay tahay waxyaala kalea iman kara shardi fasid inuu meesha jiray baa iman karta markaasoo kale cid ku noqon maayo kii dowlada inoogu jiray su-aashaasi weliga jiro haddii la waayo qofkii neefka laga iibsaday maxaa la samaynaya dee waad qiimaynaysaa markaad qiimihii ogaato hadday siyaada kula socoto siyaadadaa qofkii haddaanad baafisoonad oonad garanaynin inaad markaad u sadaqaysatay noqonaysa maydkii in uu wax noqdo maxaa laga faa'iidaya inuu xor noqdo waxaa laga faa'iidayaa soo hadhow tala aasitaan iyo hawla iman maaya yaa lagu leeyahay aasitaanka iyo tajhiiskiisa iyo diyaargarayntiis ilan haddii laleeyahay sayidkaa lagu yeelan lahaa soo ma laakiin hadda waxaa lagu yeelanaya da ciddii ahlkiisa qofku haddaanu ogeynba inay caqdigu faasid yahay ma wuxuuna ogeynbaa lagu soo dallacaya sidoo kale baa'ica maa isagana wax lagu soo dallaco ilayn lacagta lacagtiibuu haystay isagube dee waa sax labadaba waa lagu dallacaya marka hore inay iska hubiyaan baa iibkiinu ansaxay kanal wixii maaragta uu qaatay wixii ka waajiba lagu soo dalacto lacagtii isticmaalay magdhowgeedii waa laga doonaya laakiin dee lacagti yadu isbedeli mayso boqol dollar baad siisatay boqolkii la odhan maayo goor buu qiilay boqolkii dollar baa imanaya wax kale isagu kuu noqon maayo kirana isagu muu lahayn laakiin haddii maalan aynu ka soo qaadnay gaari iyo guri inaad isku bedelateen isku iibsateen dee mid walba qaabkana loola xisaabtama gaarigii kiradiisi waa laga doonayaa kii guriga iibiyey mxuahay inuu maarata ugu qiimo badnaabaa loogu dhufanaya haddii uu baaba'ay wahaakada marka intii kan lagu dallacay in lamida waa lagu dallacaya laakiin waa haddii waxaanu isaguna qaatay ay waxaani ka suuroobayaan lakin hadday lacag keli ahayd wixii u qaatay dee lacagtu mana korodho mana kobocdo kirana ma yeelato marka iyadu inteedii unbay ahaanaysaa wallahu aclam waa qodob muhiima inay yidhaahdaan wixii intii baynu ka saaraynaayo imika sidiisa haynoo noqdo ma soconayso iibkani horta waa fasakmayaa axkaamtaa aynu sheegnana waa la fulinayaa kadib baa dib loo kala iibsanaya haddii la doonaya in la kala iibsado imika